بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirkani waa kii shanaad ee ka mid ah min kitaabi الsunة لxرب قال الإمام رحمه الله تعالى والجمعة والعيدان والحج مع السلطان وإن لم يكونوا بررة عدولا ولا أتقياء ودفع الخراج والصدقات والأعشار والفيء والغنيمة إلى الأمراء عدلوا فيها أمجار والانقياد لمن والله الله أمرك لا تنزع يدك من طاعة ولا تخرج عليه بسيفك حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا waxaynu ku soo jiray ictiqaadkii ahlu sunna waljamaaca ee uu soo guurinaya xarun ismaaciil alkirmaani uu ka soo guurinaya a'immadii uu la kulmay ama casrigiisa joogta wuxuu sheekhu wa dafcu lkharaaj kharaajka dhiibintiisu kharaajkuna waa mushqaayadda iyo xoolaha laga qaado dhulka dhulka gaaladu ama ahlu kitaabka ama dimiyiintu ay ka shaqeeyaan wixii ka soo baxa wax laga qaado weeye dhulka muslimiinta iska leh marka gaalada ka shaqaynaysee degan sida khaybar oo kale wixii waagii dambe laga qaadi jiraa kharaaj la yidhaahda cumar iyo cumaan iyo cali iyo iyo muluugtii dambe ee muslimiintu ay qaadi jireen ahludimaha iyo ahlu kitaabka waddanka islaamka ku nool dholalka ay beertaan wixii ka soo baxaa wax laga qaadaa kolba la qadaro oo markaasi u khuduucahaya ijtihaadka imaamka muslimiinta kaasaa kharaajka la yidhaahdaa macno guud sheekhu inuu oga jeedana waa laga yaabaa oo haddee wax walba dhul ka soo baxo sakawaadkii ay kuu soo galaan iyo wasadaqaati sadaqooyinkii iyo walacshaar cushuurtii cashaartu waa mar haddii markaad kitaabu zakawaad joogtaanna waxaa lagu idlaaqaa macasharaad badarka raashimaha dhulka ka soo go'a soo tobankiiba hal lama qaado ama shantii ritirar ba hal lama qaadi jirin tii baa loo jeedaa way dhici karta laakiin maadaama uu sadaqaad yidhi waa inaynu acshaarta ka duuno sadaqaadka acshaar marka waxaa weeye dadka gaalada ah ee waddanka islaamka ganacsi ahaan u yimaada ee badeecooyinka soo geliya yaa hantidooda cushur laga qaadi jiray cushur waxay wataan toban meelood meel laga qaadaa waa canshuur matala marka warka la soo gaabsho laga qaadi jiray gaalada soo galootiga ee wadamada islaamka ganacsiga keenaysa badeecooyinka keenaysa marka inta ay dhulka dhex marahayaan ay ku ganacsan hayaan badeecada ay wadaan ay ka dhammaanaysa ka baxayso ayaa laga qaadi jiray markay soo galaan baa laga qaadi tobankiiba meel hal dalool baa laga qaadi markay dantooda dhammaystana waa noqon safarka dambe uu soo noqdona intaasa laga qaadi jiray waxaa dhici jirtay mararka qaarkood ka gobol ka gobol gobol wal markay tagaan in cushurka laga qaado in dowladda islaamka markaa soo gasha hal mar besa lagaa qaadana way dhici jirtay kolba waxay ku xidhan tahay baahida markaa ka jirta iyo wal acshaar cushurka toban meelood meel qaadidiisa laga qaadayo tujaarta ahlu kitaabka ama gaalada kaleba ee cahdigu naga dhexeeya sulxigu xataa kufaar xarbiyiina mararka qaarkood ganacsi iyo badeeco waddan islaam keeni jirtay ammaan yar baa la siin intay wax caddaysanayaan ummadda muslimiintuna ay ka faa'idayseen kadibna way noqon jireen xadiidkii jaabir baana macnaha suga iyo walfayi fayiga gaaladii xoolahay ka baqatay markay arkeen muslimiinta soo qaashaysanaya soo qalab qaadanaya xoolahay ka baqdeen baa fay la yidhaahdaa waa hanti naga maqnayd oo muslimiintu lahaayeen oo ilaahay soo celiy saasaa fay loo yidhi faa yafiiu fayan ay raajaca wacaad iyo walhaniimatu haniimadu haniimada waa la yaqaanaa hadi oo xoolihii dirir lagu qaaday iyo awood waana midda u xalaashan wax la cuno cinda ahli اlcilm waana isaaqadii iyo quudkii nebi moxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh intuba kharaajkii iyo sadaqaadkii iyo cushurkii iyo faygii iyo haniimadii kulligeed ila alumaraai umarada muslimiinta ayaa loo gudban loo wari iyagaa qaadi xumaashooda sucaadooda ayaa qaadi iyagaa loo geyn cadalu cudul noqdeen niman caadiliinaho xaqii ay qaadeen meeshiisa dhigaya noqdeenah am jaaru ama xadgudbeenah kala qaad ma lah hadduu jaa'ir yahay iyo hadduu nin fiicanoo barri taqi a yahay wixii baa loo dhiibi asagayna aakhara u taallaa adugu xaqii waa kaa baxay waana kaa dhacay sidaasu marka yuu sheekhu inoo inoo dhigay sida sawaabkana waxaa weeye in hantidan la kala qaado sawaabku waxaa weye alimaam xar ismaaciil kirmaani imaam iqa jabal wey wuxuuna kuu soo sheegay caqiidadan inuu ka soo guuriyey a'immada uu la kulmay waa sax laakiin khilaaf horaa jira oo a'immada isaga ka horraysay iyo shuyuukhdiisi ka horraysay ay qabeen amwaashana saad u fahantaa in la kala qaado weeye maal saamid ah iyo maal waxaa loo qaybiyaa muxuaha naatiq ama daahir hantida muuqatee xoolaha oo kale mawaashida geela lo'da adhiga xoolaha noocaasa sakadooda waa in dowladda islaamka lagu wareejiyo umaradeeda iyo cumaansheeda ayaa lagu wareejin aduguna intaad bixiso ma siin karti fuqaradii iyo masaakiintii iyo dadkii mudnaa abadan haddaad isku daydo xoolihii mawaashidii zakawaadkeedii inaad bixisood adugu aytaamtii iyo masaakiintii iyo fuqarada iyo ibnu sabiilkii iyo khaarimkii iyo dadkii ilaahay sheegaya sideedda inaad ku wareejiso dowladda islaamka waxay xaq u leedahay inay kugula dagaalanto oy weliba xoog qaado tii aad bixisana mar labaad ay kaa dandhowdo taasi waxaa weeye khilaaf badan kama jiro waana qowl ahli sunnati waljamaca almawaashi amwaasha daahirka ah siduu sheekhu sheegay weeye faila alumaraa'i umaradaa loo geyn iyo cumaashooda iyo nuwaabtooda taa waa garateen baan u malay maxaa kuu soo hadhay xoolihii saamidka ahaa ee qarsoonaa waa lacagihii dahabkii fidadii lacagtii inagu hadda aynu ka sakaynaynay taasna ayado waxaa weeye waa midda khilaafka uu ku jiro middaa iyadaa khilaaf baa ku jira salafku qaybo ka mida waxay leeyihiin ruuxan muslimka middaa maamuli waxaa kaloo u bannaan inuu dawladda u geeyo middaa hore iyadu muranba ma lahaan ku idhi abu cubaydna wuxuu idhi waa qowlu ahli sunnati waاljamaaca in xoolaha mawaashida nicmoolayda saddexda meesi aynu dhaqanno cid aan dawladda muslimka ka ahayn haddii dawlad muslima weyn la waayana cidda meesha ka talisa aan ka ahayn muslimiinta aynu ka hadlayna gaal kama hadlayne ayaa lagu wareejin asagaa la siin eeddadaa iyo abtigaa iyo qaraabadaada ma siin kartid xataa hadday mutaan masaakiinta dhibban ee uun zakada loo qaybin doona saad liiskooda gudba oo dawladda u sheeg laakiin zakada xaggaad geynaysa haddaad tira qaybinay oo waan bixiyo oo sanadkii horaan bixiyo oo eeddadii baan siiyey midna abtigay baan siiyey midna xerow sakaraad aha baan siiyey mar labaad baa lagaa qaadi haddaad diiddana waa lagula dagaalami sida abubakar ula dagaalamay maanic الزakaa abu cubayd sidaasuu leehay kitaab اlamwaal waad fahanteen baan u malay maxaa kuu soo hadhay maalkii saamidka aha ama khafiga ahaa dahabkii iyo fidadii wixii la halmaala ruuxa muslimka waa mukhayar hadduu doono dowladdu ku wareejin hadduu doonana asagaa qaybin asagoo dhigaya meeshii rabbigeen yidhi hala dhigo taana waa idinka dhacdaan u malay waxaa laisku khilaafay maalu tijaara ganacsiga busineska curuudu tijaara ma maal daahiroo la raacin baa geeli iyo lo'da iyo adhigi meesheedii miyaa la marin mise waxaynu marinaa meeshii dahabka iyo fidadii lacagta qarsoonayd taa waa mukhtalafo midna waa muttafaqo midna mukhayar baa saddex waxood miyaad fahantay xoolaha qaabkaasoo loo maamuli dhexbatalaqsi lama ogolo sheekhuna wuxuu soo guriyaan leenahay madhabkii culammadu uu soo gaadhay amwaasha iyo cushuurta iyo kharaajka iyo zakawaadka sida loo maamula iyo cidda qaadi iyo cidda la siin wadaadka ugu fiicanee ka hadlay waa abu cubayd kitaabkiisa alamwaal ha la akhriyo abu cubaydna waa mutaqadim xarun ismaaciilkuna waa ka horeeya xarun ismaaciil goormuu geeriyood oon soo marray laba boqol siddeetan iyo laba boqol iyo siddeetanki abu cubayd laba boqol labaatan iyo saddex meelahaasu geeriyood waa aqranu shaafici waa horeeya mutaqadim weeye marka isagu naqligiisaasaa ka daqiiqsan saxaabo iyo taabiciin iyo inta waa ka soo guuriye bisanad wuu kaga soo guuriye tarjiixna waa leeyahay almuhim saasaa idiin roon waxaa laga yaabaa anugu waa kuu turagooye markaad kutubulfiqi aad tagto tafsiil daqiiq inaad hesho laakiin hadda waaxaha waaweyn qabso xubnaha waaweyn maadaama kitaabka mukhtasariya mujmal la yahay xoolihii daahirka ee muuqda geeli iyo lo iyo ari ahaa maxaanku idhi faila اlumaraa'i aduguna far ma saari kartid xoolihii qarsoonaa oo dahab iyo lacagaha iyo wixii la halmaala maxaan leenahay fa anta mukhayar inaad adugu qaybiso sidii rabbi sheega u qaybiso iyo inaad dawladda iskaga wareejiso xilkeeda ayadaa u dayso aakhare ama ha ku gubto ama meel ha dhigo hadduu khamre xataa ku cabo laguma haysta adiga isagaa aakhare lagu naari aduu xilkii waa kaa wareegay iyo xoolo laysku haysto ma dariiqi geel iyo lo iyo adhi baynu marinaa mise meeshii lacagtaynu marinaa waa maxay waa tijaarada ganacsiga dukaamaha wa iyo badeecadii dhar marka laga fiiriyo jawaanaha meeshan kuu buuxayo dhar iyo dukaan baa kuu camiran sidii geeli bay kuu daaqaysaa baashu marna wixii ka soo baxay wax qarsoonoo jeebka lagu qaado la arkayno khaanad ku jira wey marka saasaa loo kala jiitay sideedoo marka laba araf markay jiraan masalada udhaxaysa mukhtalaf bay noqotaa laba waaxood marka warkood u caddaado dhaxtaashu inta badan maxaa gala khilaaf tijaaradii maxay u dhaxaysaa dhan marka laga fiiriyo waa xoolo qarsoon khaanad iyo un akoon iyo jeeb baa lagu sii wadaa dhan marka laga fiiriya waa xoolo muuqdo dukaanku waa camiranya waa buuxaa allahuma markaa inuu gelisba yahay mooye inuu gelisba yahay mooye sidii qolyihii reer afgaab nin reer afgaaba waxaa la yidhi dukaan soo galay weyn oo markaasuu wuxuu doonahayay buu weydi waxaa ma haysaa ma hayo haddana wuxu waxaa ma haysaa maya irbad ma haysaa maya war marac mudac iyo maxaar ma haysaa maya oo inaga keen bur waa gelis gelis wey inaga keen bur geliska ma taqaanaan dadka surta jabsada ama shinnida iyo dabagala shinnidu markay meesha ay degtay godka ay ku cusub tahay mala fiican ma laha baalkan surta sameeye dhurdaha la yidhaahda asaguna markuu meeshuu marka ku cusub yahay waxba ma gelinin marka intaad dhurdihii iyo duldulha aad aragta ama shinida duls daba gasho geedka aad jabis wabaad ka waaye kaa cusubba waxaa la yidhahdaa waa gelis dukaankii waxba ka waaye muxuu yidhi gelis wey naga keen bu hadduu geliyey waxba ma haya kare almuhim waxaan oga jeedaa alaabtaa buuxda ee muuqata marka la fiiriyo dhan waa ka daahir lacagta ka soo bixi inay qarsoontahay marka la eegana waa maal khafi ah tafsiilkaasaa masalada ku jira sheekhu sheekhu kuu sheegayna waa ra'yi culummadu ay qabaan <clears throat> ayb saxaabadu labada dhacba waa kala jiraan ragga qaba in adugu hantida khafiga aad mukhayar u tahay cumar baa ka mida sayidina cumar waxaa ka mida ibnu cabaas waxaa ka mida ibnu cumar waxaa ka mida ibraahim annakhaci xasan albasri ibnu siriin baa ka mida sidaasi waa jamaaca min asalaf jamaaca min aslaf ayagu waxay qabaan xoolahaas xataa mukhayarka aad tahay bay kala qaadi jireen oo waxay dhihi jireen ruuxa zakada bixinaya hadduu dawladda ka diiwaangeshan yahay oo fayga wax laga siiyo oo dawladda ay ka warqabto oo bugtadiisa iyo baahidiisa la og yahay zakadiina waa inuu dawladda geeyo u keeno haddiise aan laga warqabin oo nin muslimu asagu iskii iskaga socdo uu yahay wixiisaa yarkee ganacsiga ah ka soo baxay iyo dahabkiisaa iyo fidadiisaa iyo tijaaradiisaa asagu ha qaybiyo ilahna hooga cabsado sidaa waxaa qabay cali ninbaa maalin zaka dahab u keenay iyo mid fido markaasuu diiwaanka ku jirtaa dadka aanu baytulmaalka wax ka siino maya kuma jira buu orod buun meeshaa doonta dhig ilahayna ka cabso tafsiilka marka waxaa qabay sayidina cali iyo jamaca min ataabiciin baa iyaguna ku tegay haada waa fi lmaai alkhafiy faanta mukhayaru iyo calىa tafsiilki cali waa maalkii khafiga ahaa ama almaal الظaahir failى اlumaraa maxaa kuu soo hadhay tijaaro warkeeda waa ku siiya ilata xumaasha laga hadlay ee loo dhiibi iyo faa'ilumaraa waa inay muslimiin yihiin hadday gaala yihiin caamil iyo saaci gaala xoolo islaan loo dhiibi maayo xilligii ziyaad ibn abihi ama ziyad ibn cubaydillaah ziyaad ibn abi cafwan ayaa xilliguu ka telinhaya umara meel amiir ka ahaa ayaa akadii baa ibn cumar la weydi waa la yidhi zakadaanada umaradan baan u geenaynaa mise annagaa bixinayna oo zakadii markaasuu faila اlumaraa waxay yidhahdeen umaradu garan laakiin nimanka cumaashee zakada ururinaya islaamba maaha waa gaalo oo maxaa jira waxay dhahe ziyaad ibnu abiihi wuxuu adeegsadaa oo cumaal ka dhigtaa iyo sucaad dad gaalo ah yuhuud iyo nasaaro dimiyiin markaasuu ibn cumar wuxuu yidhi laa tadfacuu sadaqaatikum ila alkufaar sadaqaadkiinna gaalaha u dhiibina cibaado weeye haddaydan muslim u dhiibayna gaal gacan ma gelin karo waa aar saxiixa wey almuhim taasi inta aan kaga tago waxaa ka mid a ah min muctaqaadi ahli sunna walinqiyaadu wاlinqiyaadu liman wallahu lahu amraka marka cadalu fiiha amjaaru daasi waxay khusaysaa amwaashi he amwaashii daahirka ahayd weeye bilitifaaq haddii maalkii khafigaa loo jeedo faanta mukhayarun aw calaa tafsiil waynu soo mar midda hore cadalu muran ma laha midda jaarudaasi khilaaf baa ku jira cinda salaf hadduu jaa'ir yahay xadgudbahayo xoolihii ku ciyaarahaya jamaaca min asalaf baa waxay qabaan loo dhiibi maayo loo hee dhiibi maayo maalkii khafigaa baynu ka hadlayna loo dhiibi maayo qiyaasan cala sala bay yidhahdeen qiyaasan cala salaa ninka amiirkaha ah ee jaairka ah hadduu salaadi ku ciyaaro oo wakhtigeeda uu dhaafinayo ama uu ka tegahayo salaadeenni tiisi ma ku xidhaynaa un mise intaan salaadeenni hagaajino oon wakhtigeedi tukanno oon toosinno ayaan hadhow mid isaga lagu sii jeedinhayo leeyahay anuu dadkan ka tirsanahay khaarijina mee la soco baa lala tukan tii qumanaydee ilaahay loogu talagalana iskeed baa loo tukan so sidaa ma ahayn slku waxay isku waafaqeen salaadii hadduu asagoo wakhtigeedii ka saarahay inaan lagu raacayn oo adugu aad hagaajin oo tukan tii dambey lugaynhaya adaad timaadana la tuko haddii aadan damba ka lahayn oo asagana ada ka cabsanayn duurkaadaba iska gal zakaduna waa sidoo kale yidhahdeen haddii ilaahayna zaki iyo salaad ma kala saarin bay yidhaahdeen way isku xidhan yihiin ninka ku ciyaarahaya halaynaya lagu aamini maayo meeshadaad dhigi ilahna waad oga cabsa jamaca min asalm taasay ku tageen maalkii khafiga ahaa amiirkii hadduu jaa'ir yahay lagu aamini maayo adaa hagaajin kadibna hadduu mar labaad kaa dandhabana isagaa aakhara ku guban bay yidhaahdeen intaas waa intaas sheekhu wuxuu yidhi walinqiyaadu hoggaansan baa caqiidada ka mid a liman duulka aad u hoggaansato wallaahu allaahu rabbi u dhiibay amarka taladaada oo amiir uu rabbi kaaga dhigay iyo madaxweyne ayib laa tansucu siibi maysid yaddaka gacantaada min طaacatin hoggaansan iyo yeelid haddaan la ismaqlin laha de waxba socon maayo walaa takhruju ku bixi maysid calayhi dushiisa bisayfika seeftaada u qaadan maysid xalaan kuu soo hormariyey haadaa waa maxay waa fii a'immati اlcadl a'imaة اlcadli buu xukumkan khuseeyaa bilijmac hadduu jaa'ir yahay waad soo marteen xalay khilaafkii ku jiray cinda salaf الsaalix hadduu gaal yahayna noomaba taallaba taan ninkaan ka hadlaynaaba ma ah muslimiin baan ka hadlaynaa iyo maamulkoodi gaal ba annagu meesha maana soo dhiganin ilaa an taraw kufran bawaaxan mxuu ahaa xadiidkii fiihi min allahi cindakum fiihi min allahi burhaan xadidka cubad bn saamni fi saxiix muslim ayib kii ibnu mascuud fi saxiix muslim faman jaahadahum biyadihi fahuwa mumin waman jaahadahum bilisaanihi fahuwa mumin waman jaahadahum biqalbihi fahuwa mumin soo ma ahayn walaysa waraa'a dalika min aliimaani xabbatu khardal xabbatu khardal ayib taasi markuu nabigu ka hadlay fitankii iman lahaa wuxuu yidhi xataa haddii laydin dhiibo oo amiir laydinka dhiga cabdi xabashi ah oo timihiisu ay duuban yihiinoo shinni yihiin adeeca oo hoggaansama nabi alla waa sidee maa qaadakum bikitaab illaah maa aqaama fiikum kitaab allah riwaayo kale yaquudukum bikitaab illaah halkaa nabig muxuu kuu caddaynaya qaacido xalaq aan kuu sheegay nabiga kuu cadda waa maxay maamulka iyo nidaamku waa maxay waa wasiilo xalisba kuma soo dhihin addoonkii xabashigahaa ee sanka bagabsanaa ee timihiisuna ay muxuuha goonka ahaayeen ee imtixaanka ahaa nabigu wuxuu yidhi ha u bixine maa aqaama fiikum kitaab allah kitaabka ilahi ka fiirsada oo ninku diinta ma idinku dhaqahaya asagay u taalla hawlihiisa kale yaquudukum bikitaab illah muhiimaddu waxaa dawladdu waxay ka qaadataa inay sharci tahay oo dawladda dhaba iyo inay baatila tahay xaggee laga ogaadaa qabiilkay tahayba diinta siday ugu dhaqmayso nabigaa kuu caddeeyey maa aqaama fiikum kitaab allah warku waa sheekhu wuxuu yidhi xataa yajcal allahu ilaa uu rabbi adiga farajan faraj uu kuu yeelay yani meel aad ka furdato wey iyo waa makhrajan surin aad ka baxdo yani culayska ilah uu rabbi kaa qaadahayo boqorkan uu caadil ka noqonhayo dhibkuna uu iska dulqadoo sabir weeye ayib taasi marka sax wey a'imat اljawr jawaask baan ka soo hadalnay laakiin in loo sabro ayaa fadli badan maxaa yeele waxaa la fiiriyey maalinkii xaakim jaa'ira lagu baxay ilaa maalinkii dowlad islaamba noogu dambaysay dhibka ka dhasha ku bixidda inta badan ka bata ee u sabirka saasuu nabigu in badan saxaabadu iyo salafku u amri jiray in loo sabro idan asabru afdal min alkhuruuji calayhi markaan afdalyada ka tagno jawaas baan xalay kaala soo hadlay ijmaacna ha isku soo guurina kadibna yuusuf ibn xasin kugu qoslin siduu ibnu mujaahid ogu qosloo kale maraatib alijmaaca markuu marhayey ee wuxuu yihi mid wadaad xoogo qiraa'aadka ku fiicnaa oo ibnu mujaahid la yidhaahdo xoogo fiqira sheegahayaa meeshan ku bariiqday buu i in lagu qoslinoo mudan ya hal saac buu caydhsanhaya marka wakadalika ninka ibnu wasiir alyamani kitaabkiisa cawaasimka iyo rawd ulbaasimka iyo kulli wuxuu yihi maslada waa wax ijmaacana ma jiro waa runtood ijmaac ma muslimiin baa isku haya masladan waxay u khuduucaysaa kolba maslaxada iyo mafsadadu siday keento waxaa ka mida caqiidada ahlusunna wa an takhruja inaadan ku bixin cala boqorkii madaxweynihii ra'iiskeennii amiirkii iyo khaliifka wey waa hadduu yahay xaaraam weeye hadduu yahay caadil mana bannaano hadduu jaa'ir yahayna takhdac lilmasaalixi walmafaasid wa tasmacu waad maqli wa tuiicu waad adheeci ficlan samcigu waa yahay waan yeelay hadalkuu khuseeyaa warkii uu sheegay amarku siiyey waan yeelay daacaduna hogaansankii tafwiidkii wey laa tankuu burin maysid baycatan walaa tankuu iyo laa tankuu laba nusq baa isku khilaafsan laa tankuu burin maysd weeye baycatan bayc aad gashay ballan iyo cahdi aad qaadday dowladdii aad baycada la gashay ee cahdiga u qaadday inaad adheecayso od ka amar qaadanayso ballantaasi ka bixi maysid ballan furaad noqonaysaa iyo ninaan cahdi iyo ballanba lahayn qasabna maaha shacabka muslimiinta o dhan inay dowladda bayca la galaan oo madaxweynaha u tagaan ama umarada intay u tagaan beecan kula galnay baayacnaanka calaa samci wa taaca qabsab ma ah muhiimaddu waxaa weeye aad hoos joogto awaamirteeda saxda ah ee xaqa waafaq inaad hoggaansato khilaafna adan aloosin gaashaanna adan daruurin taasaa loo jeedaa ee ma aha in la nin walba ha tago gacanta ha rito ma aha wax waajibiye ma jiraan waa cadamu alkhuruuji calayhim wsamci waaacati lahum baa la raba awaamirtaasi inay ku marto ummaddan aad ka mid ahaato ayib shan ninoo ka mida muslimiintu hadday beeca galaan intayna kalena aan ku raacno oonan khilaafin ninkaana saa loo doorto kulligan beecaan ku jiraa keenna inoogu yar ka weyn beecaan ku jiraa maanaha imiirka beeca la galo gacanta jafaaliya lama baahnaa gacan jafaaliska marba hadday ansaxdo imaamada iyo khilaafada iyo imaarada wadaadku iyo madaxweyne waa maxay kulligii maxaa tihi raciyad iyo beecaad ku jirtaa sidaas wey shubha inaan mararujiy muhiim bay ahayd khilaafkii hore ee alkhuruuj cala اljawara xaafid ibn xajar wuxuu hi fi tarjamati xasan ibn saalix ibn xay wuxuu hi kaana madhaban qadiima lisalaf alkhuruuj cala اljawara wاljaairin wuxuu ah madhab salafku ay lahaayeenoo horeo horeeyey ibnu taymiya minhaaju sunna ku sheegay in masaladu masale khilaafa ay tahay kadibna wuxuu yidhi walihaada waagi markay fitankii bateen istaqara amru ahli sunnati waljamaaca inaan lagu bixin a'immada jawarada jaa'iriinta ah marka aan waraqaadka aan laqbaysanin waxay u qaateen in laga hadlayo ijmac laga hadlahayo war khilaaf horoo qadiimoo haabita ah, ijmac gadaashii ma guntamo taasna markaa de wadaadaha xoogu laqbayso warqaadka iyo usuulka way fahmayaan laakiin nin looga bilaabay caqiida iyo diinba asuna lilbarbahaari looga bilaabay kadibna daxaawiyo loogu xijiyey wadaad laaqiya mooyeen baxi kalena aan lahayn ishiisuna ayn kutubta ku mayracanin intaasu marka ummadda ku baabiin oo kugu bashaaqi nafta kaaga qaadi waxba kama jiraan mar haddii khilaaf horeo qadiima uu jiro ijmaac dambe guntamo wadaaddo waa dhoweyd mursi waagu soo baxay uu kabangelinay waxay bay yidhahdeen bal alkhuruuju calaa imat اljawara ijmac salaa isagaaba ijmacay dheheen dhanka kalaaba ijmaacay u wareejiyeen raggii hawshaa ku dagaalamay inkastoo usan tasriixinin waxaa ka mid aha sheekh waxiid cabdisalaam baali baa ka mid ahaa maxaa yeelay culummadii taabiciinta dhan baa ku baxay cabdilmalik ibn marwan iyo xajaaj ibnu yuusuf aybna wayba tagireen qaybna way la dagaalameen wax faqiihoo ka hayan maba jirinba waxaa la odhan karaa bay yidhaahdeen cabdullahi bin zubayr baa ku baxay reer banu umayo xusein bin cali baa dhaqaaqay saxaabadu nin yidhahda sidan ma fiicnanayo nin taageere u qaybsanaayeen idan waxaa weeye in yarba mooyeene inta kaleo dhan baa bal waxaa la odhan karaa bay yidhahdeen dhan kale ijmaaca baa ku horreeyey alkhuruuj cala aljawara ijmaaca masaladan fi lusuul marka la marayo khilaaf horoo qadiima hadduu jiro ijmaac ka dambeeya ilaa qiyaami sac ma guntamayo limaada ibnu taymiya halkaas minhaajka saasuu ku yidhi laakiin kitaabkiisa alfurqaan bayna alxaqi wاlbuطlaan kitaabka saasaan magaciisa kugu sheegay ha aadin alfurqaan bayna awliyaai الraxmaan wa awliya shayطan maxaan ku idhi alfurqaan bayna alxaqi wاlbuطlaan waxbaad wadaad u sheegi kitaabaad u sheegi meel kaloo aadahaya kitaabkaan kuu sheegay waa alfurqaan bayna alxaqi wاlbuطlaan wuxuu leeyahay sheekhu haddii khilaaf horoo qadiima uu jiro ijmaac dambeu guntami kara ma jiro maxaa yeelay laba muqadimaa loo bahan ya in la helabo muqadimada koobaad ra'yigaa hore ee qadiimkaa dadki qabay inay lee'deen nina ninna uusan ka noolayn hadday wada dhinteenna ra'yigaa wax qaba hadda uusan jirin in la xaqiijiyo yaqiinan bay u baahan tahay bu waa haadaa mutacaddirun buui imaamku madhabka hore wax qabo waa in la waayo buui fardi qaba madhabkii hore waa in la waayo ama dadki hore ha leecdeen ama wuxuuna ka joogo ummadda muslimiinta ra'yigii hore wax qaba waa in la waayo sheekhu ma dhici kartaa wuxuu hi haada mutacadirun binasi xurufihi taa waa fahanteen baan u malay haddii la waayo oo la soo xaqiijiyo ra'yigii hore wax qaba inuusan jirin gabadh yaroo faqiidan allah ka dhige haddii la waayo haddana muqadimo labaad baa lagaa rabaa buuhi alijmaac اlxaadiثu hal yarfacu alkhilaafa الsaabiq waa masale usuuliya jumhuur ahlicilmi laa bay qabaan jumhuur ahlicilmi laa bay qabaan bal qaadi abu yacla wuxuu u tiiriyey in la yidhaahdo khilaafka hore wuu baaba'ahaya ijmaacan dambe xaadidkaana muctabara waa madhab اlmuctasila buuhi amaa madhab ahlu sunna iyo fuqada waxay u badan yihiin khilaaf hore hadduu jiro ijmaac dambeo guntama maba jiraba sidiisu warka waad fahanteen baan umay labada muqadim iska toos xaqiiji mid waa mutacadir midna maxay culammadu u badan yihiin alijmaac اlxaadiث laa yarfacu اlkhilaafa الsaabiq waad fahanteen baan umalay usuulka sidaasaa ku qoran laakiin yaan lagu lugoyn ijmac ahlu sunnana ma jiro waa masale khilaafaya maslada iyada kitaabka safxada haddaad u baahataan laba boqol soddon iyo labo kitaabkan idin sheegayey hadda magaciisii laba boqol soddon iyo laba safxadaasu kaga daabacan yahay waa aakhiru risaalatin katabaha ibnu taymiya fii sijnihi qabla an yamuuta biayaam risaalada ayada khulaasa weeye maa fii kutubi iyo nukhbatu cumri baa ku qoran wadaadku mutaxaqiijinaya wuxuu leeyahay risaalada waxay astaheshaa in la daraaseeyo jamacadkan lagu dhigo wuxuu isku dayey fitankii muslimiinta maalinkay bilow ilaa maalinku isagu joogay mid walba meeshuu ka bilowday iyo sidii loo xalin lahaa iyo dhibkeeda inuu ka hadlo iyadoo khulaaso ah marka baxi fiican baa ku jira oo ka kooban laakiin ninkii ibnu taymiya si yaqaano baa ka faa'idaysan kara ya waa mabuuc mabuuc anu kolley waan haystaa wadaad baa iga soo dhiibay meelaha sacuudiga khayr allaha siiya aanu qaraabana idinku cirka u doonta dad rabtaan idinka idiin taalla sheekhu wuxuu uhi faman facala ruuxii yeela daalika sidaa ayada ah oo ku baxa e, xaakimkii muslimiinta umaradii dowladdii ka hor yimaada baycadii dumiya dul qaadan waaya fahwa mubtadicun wey waa nin mubtadicoo bidca ku dhacay mukhaalifun baa hoos ku dhigan mukhaariqunna way dhigan tahay mukhaariqun dilaaciyo radhiyey weeye mufaariqun faariqay oo ka leexday liljamaacati midnimadii muslimiinta nin dumiye wey midna waa khilaaf midna waa mujmac hadduu imaamku iyo dowladdu ay caadilo tahay laa yajuus ninkii hawshaa sameeyana waa khaariji waa mubtadic khabiia middaa muran ma laha hadduu yahay jaa'ir asabru afضal wاlkhuruujna waa jaaئis bixasabi اlmaslaxati wاlmafsada hada huwa huwa صaxiix sheekhu wuxuu uhi wain amaraka hadduu ku amro ninka le xarab ismaaciil kirmaani wuxuu kutubta kaga fiican yahay masalada markuu kuu taqriiriyo ninka khilaaf xukunkiisana uu kuu sheegi markuu kuu taqriiriyo ila maqaamu taqriir weeye ninkii khaariq noqda ama khilaafana tiin barahu uu mudayhu siinhayaa sidii wadaadihii gacmaha kale rogi jiray ma yaqaan hawsha asagu oo ku dhihi hawshaas bidco weeye laakiin mubtadic lama dhihi karo mubtadic lama dhihi karo oo de ninkii bidcuba ku jiraaya magaciis oo in laga dhalayo ma isim faacil soo in laga keena ma ahayn haddii ficilkii lagaa helo masderkii haddii lagaa helo oo mushtaqu minhugu lagaa helo maxaan isku ogeyn in mushtaq la asim faacil la helo wuxuu hi wadaadkii qidigahaa وcinda فقد الوصف laa يشتق وأعوز المعتزلية الحق maraaqi sacuudka alfiyihii usul fiqiga ahaa wuxuu uhi وcinda فقد الوصف masder haddii la waayo ama صifadii la waaday laa يuشhtaqu ism faacil la keeni maayo wacwaz اmuctaziliya muctazili waxaa ugooye u gambiyey alaqu xaqii baa garab maray xaqii bilaha raadso markaasu mecdlaa ku dhacay muctazila waxay qabaan adoon tilmaanba laga hayn isim faacil lagugu dhejin karo oo waxay leeyihiin ilaahay asagoo waxanba aan abuurin afcaasha iyo aan abuurin baa dhihi khaaliq adoon timir ba aysan kugu sifnayn baa taamir lagu dhiho laabin caanawate iyo timirwate wasfu tamri walabana lagaama helin bay dheheen taa waa masale kaleo baxi caqadi ee kalaamiyaana ku mashquulinine eh. waxaa weeye haddaad muctasila aad toltiin waa gooni laakiin intooda kale waa maxay haddii til wasfigii lagaa helo maxaa lagaaga dhalaalin tilmaanta hadda waad fadhidaan maxaa indhihi waad fadhidaan haddaan raba inaad intilma maxaa dhihi jaalisiin iyo juluus iyo qucuud baa indhihi soo maaha anigan daldalmay maxaad leedihiin mutakalim muxaadir maxaad ii dhahdeen hadalkii baa laga helay hadal kalaamkii baa laga helay idinkuna qucuud baa laydinka helay caqligu sidaa wey fiطratan wa caqlan wa sharcan waa sidaa kufri ninka laga helo maxaan leenahay kaafir nifaaq ninkii laga helo munaafiq ninkii tukan haya musalli warku waa sida yaa laydin wareerin sheekhu wuxuu yidhi wain amaraka sulطaanu sulطaanku hadduu ku amro biamrin talo huwa asaguba macsiyatun xadgudub iyo dembi ah lilaahi alla subxaanahu wa tacaala alla caasin ah falaysa laka kuma ahanin an tuiicahu inaad u hogaansanto albatata gebi ahaanba qolihii ayagu <laughs> adduunka maanta jooga dawaaqidu weyba inay caabudaan bay ku dhow yusabbixuuna bixamdi dawaaqiid walaysa laka kuma ahaanin an takhruja calayhi inaad ku baxdo walaa tamnacahu aad u diidana kuma banaana xaqahu xaquu lahaa iyo hogaansankii khayrka lagu taageero hadduu halgamin la raaco sadaqaadkii wuxuu mudnaa lagu wareejiyo waxaa ka mida sunnooyinka ka mida wاlimsaaku fi اlfitnati sunnaة maadiyaة waajib luزumuha wاlimsaaku inaad ka afhaysasho ka afhaysato ama gacantaada aad xaslato fi اlfitnati fitnada dhexdeeda sunnaة ariiq muslimiin weeye maadiyatun tagtay oo lagu dhaqmay oo la qaaday buu ujeedaa sheekhu waajibun uu waajib yahay lusuumuhaa in la laazimo oo ayadaasi waa maay waa laazimay waa imsaak gacantaada iyo af iyo adinkaad inaad ilaaliso fitan hadday jirana isdhowrto fitnadu luqatan waxaa la alibtilaa wاlikhtibaar in lagu jirabo ama lagu imtixaano xagga anwaacdeeda labay noqotaa fitna khaasa iyo fitna caama fidnada khaasada sheekhu hadda kama hadlahayo waa tee fidna khaasa adduunya lagugu fidnooyo caruurta lagugu fidnooyo xaaskaada lagugu fidnooyo fidnada waa iska meelool inama amwaalikum awlaadukum fitna wtaquu fitnatan laa tusiibana ldalmka khaasa idan fitnada adduunyada iyo dunuubta iyo xaaskaada caruurta qaraabada xilalkaas waa fitna khaasa salaadaha lagu dhaafa weysadaa lagu dhaafa waxaa weeye toobadkeen yar baa lagu dhaafaa haadihi اlfitna alkhaasa lagama hadlaayo fitnaة fi اlamwaali wاlأwlaad ilى aakhirihi imtixaan baa lagu gelinaa marad iyo caafimaad daro taa lagama hadlaayo waxaa laga hadlaya waa alfitna alcaama waa markay muslimiintu maamulkii isku qabsadaan taladii isku qabsadaan sulطadii iyo xukumkii isku laayaan kadibna guruubyo la noqdo axzaab la noqdo la kala safto daf iyo daf la noqdo xabaddii risaasto minkana la yskaga dhigo marka ayada haadihi alfitna laga hadlaayo waa waa khilaafka ka dhalanhaya can طalab اlmulki wاriyaasa khilaafka ka dhasha kadibna keena burbur iyo isku dhac iyo khilaaf kaasa fitna yaa loo jeeda hadda fitankii aakhiru zamaanka iman lahaa ee ashradu saaca ku saabsanayd lagama hadlay looma jeedo way macno badan tahay baasho alikhtibaar baa la yidhahdaa walimtixaan iqsaamtuna waa caamo iyo khaaso lagama hadlaayo midda caamada ah midna waa fitan samaawi aho maqaadir rabbi oo socda midna iyadoo qadaran baa innaga afcaasheenna ka dhalanaysaa iyo milkigaan doonayna iyo suldadeenna iyo khilaafkeenna siyaasiga kaasa kaas weeye waana ka u daran in badan nabigu uu ka digey ummadda muslimiintana curyaamiyey aminkana ay ka dhaqaaqidaladahay midkaas asagu waxaa weeye kaasaa laysku khilaafay ilaa ko iyo toban qowl buu xaafidku gaadhsiiye haddaana khaldamay sidii laiskugu haya maxaa fidno ah maxaa laga samayn fidno hadday jirto in laga gaabsan ood gacanta ilaashan siduu sheekhu sheegayna tahay waa ijmac cinda salaf wuxuu hadda hubsato inay fitno tahay sidaa sheekhu uu sheegay inay sunna maadiya tahay waajibun luzuumuha imsaaga ood af iyo adanba ilaashato saadan dulmi ooga qayb qaadan iyo xadgudub muran ma laha laakiin maxaa laisku hayaa ma huwa alfitna maxaa fitna tee weyata laga qayb qaadan karin en la dhex boodi karin eed gurigaada ku urursato gacantaada ilaashato afkaada ilaashato ay laasimka tahay tee marka la dhiraandhiyo aqwaal fara badan baa jirte fitnadu waxaa weeye khilaaf walba oo muslimiin dhex mara kadibna aan kuu caddayn kii garle uusan kuu caddayn khilaaf walboo aataar le mudamiro ah. laba muslimiinna iska soo horjeedaan aduguna aysan kuu caddayn kii gar leh ma kanaa gar leh mise kanaa gar leh ma kanaa gar daran oo aalima ma kanaa madluum kuma cad marka ayadaa waan istaagaynaa natawaqaf xataa natabayan ilaa aan caddaysanno haddii ay laakiin caddahay geediya aw jaamaca kii gar leh qurac iyo meygaa kii garle hadday caddahay waa in qurac hadduu garleeya la garab istaago hadduu meygaa garleeyahayna leeyahayna waa in meygaa la garab istaago qur-aankaana taa tansiisiyey wadaadka laga dhegaysan maayo ka gaabsada wain طaa'ifataani min almu'miniina اqtataluu maxaa daba yaala faaslixuu baynahuma way diideen fain bagad ixdaahuma cala اlأkhra haye mu suban salaaxa la yidhi suban salaaxa oo buskut siiya iyo biyo u daadiya iyo ubax u qaada qole cadda sii daaya icekreamna ku soo dhaweeya miyaa la yidhi waxaa la yidhi faqaatulu seef ha la kulmeen raganimo ha arkeen indha run ha arkeen faqaatilu اlatii tabqi xataa tafiya ilaa amri اllah haadihi waa aaya muxkama aan la nasakhin meel laga mara maraha saxaabadii ka gaabsatay howlahaasna waxaa lagu fasiray cinda ahlilcilmi xaqaan u caddaanin rag yar bay ahaayeen weliba saxaabadii badankood waxay u kala qaybsanaayeen dagaalkii dhex maray sayidina cali iyo sayidina mucaawiya radi allahu tacaala canhuma rag yaroo usaame iyo cimraan ibnu xusain iyo sacd muqaas iyo maxamed maslama ay ku jireen oo weliba bacdu ahlicilm ay leen ma aha min fuqahaa'i saxaabati اlkibaar fuqaha way ahayn laakiin ragga waaweyna ku caanbaxay fadwada iyo fiqiga maysan raggii xataa gaabsaday in badanoo ka midana waagi dambe wayba qoomeeyeen ibnu cumar baa ka qoomeeyey istaag ka istaagay qadiyaddaas sacad baa ka qoomeeyey xaqi baan u caddaanin lannu rag ragba ayaga ka mid a ah waxay ku cileeyeen maxamed muslima l dagaalkama ka qayb qaadati wuxuu idhi ii keena seef markaan baaciyo ruuxa muslimkana ka leexanaysa gaalkana kala jeexaysa seef waxaan rabaa wax kala garanaysa kan waa daalim kala goo kanna waa fiican yah ka leexo haddii kale hay aafaynina bu marka maxay ku cileeyeen waxaan u kala caddaanin yaa gardaran yaasan gardarray haddii laakiin gardarradoo arkaysa aad dhowrato waa maxay adduunka rogmarayaba hadde taas lama rabo waa munkar in daalim la dhowrto waana waajib in la takhyiiriyo haddaynu kala garanayno muslimka kii gar daran iyo kaan iyo laga gar daran yahay inaan u nusayno waa waajib nabigu muxuu ku yidhi unsur akhaaka daaliman aw madluuman aayadduna maxay ku tidhi wa in طaa'ifataani haadaa huwa almuxkam wixii kaleo dhan waa maxay waa mutashaabih nin muslima oon u caddaanin aw jaamac iyo awcali kii garle kadibna gacantiisa ilaashaday falaa dembi ma saara ninkaas lama canaanan karo waxba looma haysto ma waxaan ii caddaan nin baad igu qasbi inaan dhex boodo kugu qasbi maayo laakiin aniga wax ii caddaaday ima xagxagan kartid aduu ra'yigaadii ijtihaadkaadii guri ma ku fadhiisiiyey anuu xaqaan u nusraynhaya waa ina caddaynhaya maxay ga rabtaa idan warku waa sidaa waa masaa'ilku haddii masaa'il ijtihaad gale uu yahay wey qadiyadaasina lagu khaldamay maxaa ku yimid qodob kaloo muhiim aan ah kaa saxo fidnada salafkeennu ay ka hadleen kitaabkana uu ka hadlahayo waa dhib walba oo dhex mara muslimiinta xataa haddii la kala garanayo ka xaqa ku taagan iyo midka gardana aynu kala garanayno waxa meesha ka socda si guud waa fidno si hoos ahaaneedna waa xaq iyo baail maxaa looga jeedaa awoodda inagu haddaan isku bixinayn isku laynayno iyo kharashkan igaga bixi iyo dhiigga daadan iyo khasaaraan meesha ka dhacay oo dhan muxuu yahay dhibaato muslimiin weeye mata mise maaha dhibaato muslimiin weeye ka dhintay waa walaalka xaqdarra ku dhintay kala diliha xaqa ku dhintay waa walaalka aafaa meeshan taalla burburku yuu ku soo noqon haya muslimiintu way ku soo noqon ragga dhintay yay yihiin muslimiin kuwii wax dilay yay yihiin muslimiin aafadu yay haysataa annaga uun waa adoo gacantaada isku dilay haweenaydii sixirtay haweenidiisa siddeetan iyo toddobadii anuu meel hadda aana sheegaynin jooga yaa haweeney baa ninki intuu ni islaamka la guursaday baa le ninkan baad sixirti kadibna waxaa la yidhi alaab u samee alaab bay u samaysay wiilkii curadkeeda ahaa iyo odaygii baa beer u ka lahay beerta intay ku maqnaayeen bay alaab loo soo dhiibay rah intii la tumay oo la shiiday rah raba intii la dilay oo la qalajiyey baa la tumo la shiiday isagoo budaya marka shaahi darmuuski oogu dartay waxaa inay dishayna doonaysaa odaygii wuu soo dahayba lantiisii baan gelina wiilkii curadka ordahaya baa canteeday ritay shaahi ku shubtay koobkana ku dhuftay qalaf buu soo booday alla hoogayay ba tiri gacantayda isku dilayey waxaan oga jeedaa odaygii rabta inay disho la soco hadda odaygii waa badbaaday wiilkeedii bay dishay y maxay samaysay gacanteedii bay isku disha mahmaaba le waa nimay ku taallay nimay ku timide waxaan oga jeedaa dadka inaga dhammaaday yaa dilay inagaa dilla gacanteennu baan isku dilayna sidaa iyadooy tahay sheekhu islam muxuu yidhahdaa kulli dagaal walboo muslimiin dhex mara ama xaq ha noqdo ama baatil ha noqdee waxaa waye si guud waa fitno kitaabkiisa alfataawa alkubra buu qadiyadda kaga hadlaa laakiin waxay fahmi waayeen qolyahan kuu sheegay rafaadsanaa fidnaduu sheekhu ka hadlay wuu caddeeyey maxaa yeele awooddu maxay inagoo isku duuban inaan cadowgeenna guud ee gaalada foodegelinayahay wiilna uusan nagaga khasaaren gacanteenna oon gacanteenna aan isku dilin haddii maqaadir naga wareegtay innagunaan macsi ka qayb qaadannay xaggana aan isbaabinna wuxuu waa fidno laakiin kii gar darraa waa daalim kii gar lahaana waa madluum waa xaq iyo baail waana siday saxaabada u badnaayeen saa haddaan la yeelinna ma shaqaynayo unsur akhaaka daaliman aw madluuman haddaan daalim garanno waa in la qabto haddii madluum la garto waa in loo gargaaro axaadiis waxay ku timi sunanka ah ninkii ruux daalim ah oo madluum dulmahaya arka asagoo u hilin karan u hilin waaya adduunka intuusan iman baa isaguna imtixaan ku dhici doonaa halisu waxayna haysta wey in masaakiin iyo wadaaddo iyo dad muslimiina innagoo arkayna lagu dulmiyo soomaaliya meel ka badanba kadibna aanu daawannay oo farajindhis aan iska bilownay iyo sheekayn wadaadihii sagaalkaa waagu odaygeennii mxuu ahaa madaxweyneheenni laynayey soomaanan sacabinayni noolow baan lahayn noolow siiyaad wad baasha maxaad ka qaadeen wax la og yahayo nin walboo ruux muslimoo lagu xadgudbayo oo u heylin kara dhowrta intuusan dhimanin aabbow bay dhihi doontaa asagay asagaa mudan doona wax la ogaada fi taarikh culamadu way ka hadleen hawshaa iska ilaaliya lama ogolo inaad madluuma u gargaari ka doonto indhaha ka dhowrato sheekh albani wuxuu xadiid saxiixiyey silsilada nin muslima ah dhintaankaasaa la xabaalay qabriga markuu galay ayaa waxaa lagu dhuftay baa waxaa la amray in lagu dhufto boqol karbaash oo naar ah markaasuu ilah maxaan ku mutay caabid saalixa baan ahaa oo nin qiimo badan baan ahaa oo wax idhaameen ma jirine maxay hawshan intaan naarba la gaadhin qabriga lagaga farxanhayo waxaa laba dembi baad eedda kow maalin baad salaa tukata adoo weysela'aana midda labaad waa mararta calىa maظluumin falam tansurhu nin laga gardanayaad maalin martay waadna u hiilin weyday hawsha hawl khatara wey ummaddanoo laga gardaran yahay ninka dhowranaya ka war ee weliba le ha lagu sii wado ha laga gardaraado ha la jilciyo leh kaa warkiisa iska jooji aadaa lasu ilaaliya hawsha hawl saaran ma ah idan alfitna taasaa looga jeedaa caamo iyo khaasay noqotaa xaq iyo baaطil bay noqotaa idan tan loo jeedana waa maxay waa fidnada aan la garanaynin yaa gar daran yaasa laga gar daran yahay haadaa huwa صaxiix fain ubtiliita haddii lagugu mashaqeeyo oo lagu yidhaahda fidnadii ka qayb qaadoo gal wey oo muslimiinta xaqdarra ku laa oo kan madluumka madaxa jebi oo reebel ka shaqee dawladdii baa ku qasbaysaba amar bay ku ninkan waa maskiin baa tiri maya dil buu ku yidhi oo reerkan waad maya baabi'i warkan wadaadda masaakiina maya ayagaa la rabaaba argixiso wey wax walba cagtaa la mariyo fa in ubtuliita haddii lagugu imtixaano inaad xaqdarro ka qayb qaato oo guluf kaa raacdo faqadim hormari nafsaka naftaada intaad ruux xaqdarra ku diili lahayd adugu dhimo iyo wa maalaka hantidaada dhiib duuna diinika diintaada adoon ku khamaarin haadii caqiidat salaf saalix haddii wuxuu kuu caddaan waayo ama aad og tahayba boqorkiiyo dowladdu inay gar daran tahay dulanna ay ku aqdaamanayso dulankeeda ha ka qayb qaadan nabuu kaaga sii digay wuxuu yidhi waxaa iman doona umaro iyo madaxmadaxiyo maamul iyo madax baa iman doonta aakhiru zamaanka dulan ku shaqaynaysa nabigu wuxuu yidhi ninkii aan dulmigooda ka qayb qaadanin beentan aan u rumaynin baatilkan aan u jixinin fa huwa wa ana minhu wasayridu calaya alxawd ninkaa aniyo asugu tol baan nahay xawdkayga darkayga jannana uu ka cabi doonaa faman acaanahum calىa ظulmihim wasadaqahum calىa kadibin falaysa minii walastu minhu walam yarid calaya alxawda xawdka nabi maxamed barakaysan soo socdo muslimiintu ka cabi doona markay banka qiyama lagu soo oomo ka cabi maayo sankaa lagu dhufta sambaruuqa sidii neef dar yimid ama qabaal laga celiso garan maysaa hawsha hawsha halis wax lagu qoslim waa aafe iska ilaaliya nin walba maanta wuxuu doon inuu baatilkiisii raafka ku qaato ku geliyo haddaad diidana adoobu ku yaqaanaa magacu ku siinayo sayidina cumar yaa wuxuu la teliyey qadyadan aar khuseeye suwayd ibnu khafala abuu maalin u yeedhay wuxuu yidhi inaan sii joogo cumar mulham buu ahaa inuu dhiman waa la tusa shoog wuxuu idhi astaamo la ii sheegayna waabaan arkaayo wuxuu idhi inaan sanadka dambe gaadhayo ma garanayo waa xajku dambey u aji kadibna la dili jiray dardaaran baan ku siira kaalay buui fidnooyin baa dhici doona boqoraa iman doona waa lays aafayn doonaa baail baa laysku qasbi doonaa aan ku taladeeda qaada buuri inta ay maal kaa rabaan ee adiga kaalaya shaqey ku leeyihiin iska dhex joog una dulqaada buuri inta un dulmi adiga lafahaada ah xoolaay kaa qaataan adiga xaduud adiga kugu sameeyaan fitna iyo dhib shaksi adiga lafahaa taabanay intay kugu samaynhayn iskaga qaad iskaga dulqaada maalka sii beerta u fal biyaha u dhaamid hadday kugu qasbaan laakiin hadday ku yidhaahdaan kuu diraanba arrin diintada dhaawacaysa faqul damii duuna diini buuhi waxaad tidhahdaa dhiiggayga ka sokeeya diintayda markaad aniga idisho kadib yaa wax u gudbi doontaa diintayda wixii laakiin adiga lafahaada iyo xoolahaada iyo ku saabsan iskaga dulqaado waxba khilaafa keeni ummaddan ha burburin iska sabir wain akhada maalaka fasbir wadaraba dahraka fasbir cibaaradii cumar wain araada أmrا يnتaqص diinka faqل سمعا وطاacة dmي duuna diini وalaa تفaariق الجamاعة hadna la soco haata wuxuu ihi dhiiggaygaa ka horeeya dheh diintayda aniga idil markaas waxaad dunta igu samayn war anuu dagaalkaa ka qayb qaadan maayo oo muslimiin kula dili maayo oo xoola kula soo dhici maayo aniga laakiin waxaad rabta i weydii war waxaad deeq ma kaala oolaa reebel so dh hadii kaloo dhimanaysa idil dheh xoola soo qaadi maaye uma socdo walaa tufaariq اljamaaca buui intaa yartii adag kugu timid ee dhibkaana ha u baabi'inin midnimadii muslimiinta ha u baabi'in khalaal baa soo saray aarkaas nucaym ibnu xamaad fi اlfitan ajuri fi الshariica bisanadi صaxiix alimaam ajurina wuu fasira tafsiir wanaagsan kitaab mujaladka koobaad muhiimaddu waa intaas walaa tucin ha kaalmaynin calى اlfitnati aafada taagane muslimiin dhex taagane xaqeedii iyo baailkeed aan la kala sooci karin biyadin gacan ha kaga qayb qaadanin walaa lisaanin carab ilaan qolyo afuufaa jira oo ummadda isku huriya isku baabiiya soomaaliya isku baabiiyey kaaba qabiilayaalba isku baabi'iyey duqayba wadaadda waxaan garanaa ka qayb qaata oo xataa lacagta hubka geli jiray baan xusuustaa haddana masaajidda intii la keeno ka muxaadareeyo diintana idinku yeedha walaa tinburi ukfuf laabo laba beeloodoo samay ninka isku baabi'iyey ee ilaa libiya hantida ka soo daldali jiray lacagtana ururin jiray ummaddan eba iskaga dhigay hadda sheekh geweyno garweyno waxaa weye idiinso masaajidda oo weliba nimanka qaarkood baad ka kastan badanba walaakaasa yeeshee intaa u dhaafi maaye walaakaasa yeeshee ogfuf reeb buri cesho yadaka gacantaada cesho iyo wa lisaanaka carabkaada iyo wahawaaka rabitaankaada tanaa u daran inta kale waa laga adag yahaad moodaa tan maydan fahmin baan uma musiibo ah wey gacantaada inaad ceshito waa laga yaaba nin baa fulio dagaal baan tabar u hayninba nin bay tabar meel dhigtayba nin baan carabka wax ka sheegi karin afgaroocoon waba dadba aan kicin karin oo laba isku toosin karin wahawaaka laakiin xaggee la gey halkan adoo fadhiya ya waxaad jeceshahay reerkiinni inay dagaalka sokeeye soomaaliya ka socda ay ku adkaadaan oo reer samriyaan waad jixin waad hoostaad ka qusli waaad fidaan innaha hoostan waxaad ka jeceshahay reerkiinibaa wuxuu noqday balaayo dadka jiraysa in la helo hawshaa nin ka badbaaday waxaan leey oo soomaaliyeed e wa haadaa mutacadiru sooma dhaho anuu saasaan u malay way adag tahay nin maanta jecel reerkiisii iyo reer kale hadday gardarro ku dagaalamaan in qolyaha laga gardanaya ay adkaadaan reer hebella udbaha loo siibo ma jiro nin walba nimankaa miyaa lasku taabta waa nimanku fitnay qabaanoo waa qoys garda laakiin niman dagaal musiiba way ah ku leehay waa reerkiisiba ujeeda ogaad waa toddoba qabayaal weeye hoosta wuxuu ka jecel yahay ree hebel ree hebel baa maanta isgala mee heblo ree hebel baa u dambeeyey meeqaa laga dila an boqol shan boqol iga daaya xeladii aa u dambey dhulka tobadii ree hebel baa qabsaday saa iga dhabu ku leehay aafati wahawaaka rabitaankaada ilaali wey baailka ha jeclaanin gacanta adoo ceshaday afkiina ceshaday haddana qalbigaadi iyo rabitaankaada doonidaadu waa inay xaqa keliya noqoto waa inay ilaahay diintiisa iyo dadkiisa u nusrayso wallaahu اlmuciin allahna ummadda kaalmeeya allahana kaalmeeyo wey xaqa hanagu kaalmeeyo wuxuu yihi sheekhu wallaahu اlmuciin baa saxa macnaha kale idin qoran waa laga fiican yahay waxaa ka mida min caqaa'idi ahli الsunna wاlkafu in laga joogsado can ahli اlqiblati ay can takfiir ahli qibla soo saa kuma xigto maxaan ka booday ya wallaahu lmufatin baa idiin qoran laakiin wallaahu lmuciin baa saxaan ku idhi wallaahu lmuftin baa qoran ha muciin baa fiican ha nusada qaarka saasay qoraya dabcada kalena saasay qoraysa dabco kaloo yaroo tan aan ahayn baan ku arkay meelaha nadka ah inaad soo dejitee ma aqaane wاlkafu min caqaa'id ahli الsunna waxaa ka mid a alkafu in laga joogsado can ahli اlqibla can takfiiri ahli اqibla sheekhu ujeedaa ahluqiblaha ahlu tawxiidka in la gaalaysiiyo gaalnimo iyo takfiirin aan xaq ahayn xaq daro ah walaa tukafira waanlaa tukafira ama walaa tukafiru ama walaa tukafir intuba waa macnaa macquula wey walaa tukafir ha gaalaysiinin axadan axadoo minhum muslimiinta ka mida bidembin macsiyo uu ku dhacay walaa tukhriju ha ka saarin ama walaa tukhrijuu ka saari maysid min alislaami diinta islaamka bicamalin camal iyo shaqoxumo uu la yimid iyo dhaqan xumo ilaa an yakuuna inuu yahay fii daalika arrinkaa aad ku gaalaysiin xadiiu inuu xadiid ku yimidba mooye nabi maxamed laga hayo xugum iyo xadiis oo fa yurwa alxadiidu xadiidkaa la warin kamaa ja'a siduu ku yimid iyo wa kamaa ruwiya sidii lagu soo wariye lagugu soo naawile lagugu soo gaadhsiiyey wa tusadiqu bihi xadiidka waad ruminha inkirin hadafirin wtaqbalhu waad yeeli taqbalhu waad yeelaysaa xadiidka waad ogolaan wa taclamu waxaad ogaan annahu xadiidku iyo macnihiisuba kamaa ruwiya sidii loo wariye wey naxwu tarki الsalaa salaada ka tegiddeeda soo socotay hade salaad ninkii ka taga nebi maxamed wuxuu uhi waa gaal man taraka الsalaaةa faqad kafar alcahd اladii baynana wa baynahum tarku الsalaa faman tarakaha faqad kafar fain taabuu وaqaamuu الsalaa وaatow الزakاة فإkhوaaنكم في الdيin فkhلوu سبيiلهم إذن منiiبiina إليhi واتقوu وأقيموا الصلاة ولاa تكuنوا miن المشhرiكيiن قرآaنku wuu qaadaa dhigay mا سلككم في سقر maxay idhaahdeen قاalوu لم نكن miن المسلiين waa inagii kitaaب الصلاة sibasula kaga soo hadal qadiyadaas waa qadiya iska cad idan muslimiinta ahlu qiblaha ee qiblada u tukanaya ee soomaya ee zakaynaya ee adoo kala ah gaalnimo dhakada ha ka saarin adiga jeebkaada ah oon daliil lahayn oo nebi maxamed ada ka soo xiganayno oo kitaabka rabbi usan caddayn oo sunno aan ku caddayn oon ijmac aan ku caddayn ama daliil daahira qiyaas baa noqda aysan tusayn masale aad u adag weeye masalada ayad aada laskaga ilaaliyo ali axmed xambal baa maalin nin baa wuxuu yidhi soo ma aha laa nukafiru axada min ahli اlqibla markaasuu uskut waraama buu ihi man taraka salaata faqad kafar imaam ahl الsuna واljamaca wuu inkiri jiray cibaarada ah walaa nukafiru axada min ahli اqibla bidnbi in la ilaaqo in la ilaaqo wuu diidi jiray xadiidka anas aad ku marteen صaxiix ee sunan abi dawud cafwan ee ahayd ثalaaثu min usuul اislaam usuul اiiman waxaa ka mid ahaa walaa nukafira axada min ahli اqibla aw kama qaal axmed wuxuu uhi waa mawduucun laa asla lahu intaasoo axaadiia adila ku timid ninkii dembiga ku dhaca inuu gaaloobayo qadyada marka waa qadi tan yaa lagaga ixtiraasahayaa tan waxaa laga tii hore waad soo marteen waxaa lagaga hadlayaa qolyihii khawaarijta ahaa iyo muctasilo maxay qabeen qadiyadii ku saabsanayd jawarada iyo cuduusha khawaarij ayagu waxay qabtaa caadil iyo mxuu ahaayey iyo jaairba waa lagu bixi ilan keligood baa muslimiin inta kale waa gaale nadaam walbo muslimiintu qotansadaan way ku duulaan wayna baabi'inayaan jaara am cadala awlu taalla ma ah nimankaa waa laga tia wuu ka ixtiraazayey muctazila wuu ka ixtiraazayay muctazila waxay qabaan yajib alkhuruuju cala aljawra ninku aamini waayo inuu ku baxa aamini waayna muuslim ma ahay taagayn muslim ma ah الkخروج عalى الjawر والjاaئريn waa waajiب waana أصل min uصuuل المuctaزiلة inagu kan ka hadl mxuua aljawaaز u khuduucahaya maslaxa iyo mafsud haasku khaldin masaa'ilka wujuub iyo jawaaز baa laba masalo kala duwan wey marka isku xukum hawlaha ma ah tan yaa lagaga اxtiraazaya khawaarij iyo muctazilo waciidiyo nimanka la odhan jiray nin walba iyagu rabaan iska tagfiirinaya gaalaysiinaya kay doonaanna islaaminaya ayb taasuu ka ixtira naxwu tarki الsalaa salaada ka tegiddeedii salaada ka tegiddeeda wadaadkan muxaqiqaa ah wuxuu aad ba oga hadla asagaa lagu eedeeyeyo isaga wuxuu qabaa ninkii salaada ninkii ka taga waa gaal dhihi waaya waa murji buu qabaa man lam yukafir taarik الsalaa fahuwa murjiun adilada uu keensanaya adilo sahlan ma aha lannu axmed wuxuu qabaa inuu kaafir yahay taariku salaadku imaam shaafici waxaa laga soo guuriyaa qowl inuu taarikhusaadig kaafir yahay umkana waa laga dheehan karaa taxaawi oo khilaafiyaadka wax ka soo guurshana wuxuu ihi maalik iyo shaaficiba taarikhusad way tagfiiriyaan buuri maxaa soo hadhay abu xaniife abi xunaafa horaa murjibabu ahaaba haddii hawsha miyaaba la weydiin yaaba geelan raacsanaya hawshan waxaa wey adu kuma wataallaba murjib maxaa isagaa mutahama wey iyo wa shurbi alkhamri khamrada cabiddeeda waxaa weeye axaadiid baa ku timid ninkii khamre cabba inuu gaal yahay gaalnimadaa waa laba macno khamre ninka cabba mid waa maxay waa kufriga asqarkaa oo ninkii khamre cabba wuxuu ku dhacay kufrun duuna kufri waa macsiyo waa kabiira min alkabaa'ir baa loo jeedaa ee ma ah gaal baa tageysa waaweyn salafka taabiciin iyo saxaaba la yidhi khamre ninka cabba waa gaaloobahayaa hadduu galabaysto wuu gaaloobaya hadduu ku waabariistana wuu gaaloobaya waxay u jeedaan ninkii khamre cabba oo intuu saakacabagabal u dhaco isagoo khamraysan wuu gaaloobaya maxaa jiray salaaddii buu ka tegaya haddaad ku dhufatay ciyaada billaah waagii baa kuu barya maxaa kaa tegey cishi iyo iyo salaaddii subaxba xadiidkanu muxuu yidhi ninka salaad ka taga waa gaal khamrila marka waa gaaloobey muxuu ku gaaloobay salaadda ka tegiddeeda maxaa sabab oogu noqday khamradu cabbay ingiriiska waagu wadanka soo gala gobolaha qaarkood wuxuu yidhi eh, ninka aan khamro cabin oon hawsha aan ku dhufanin oo hawlaha annagu aan wadana aan nala qaadin oo saan baash u afuufna aan u afuufin shaqo fiican la siin maayo mushaarka loo kordhin maayo qolyo soomaaliyed marka waxay dhaheen baasha ha la cab maxaa yaele shaqaba la heli maayo haddaan la cab sayid sayid maxamed cabdilla xasan baa la weydiiyey wuxuu yidhi khamre ninka cabba waa gaal ninki baaba khaarij buu waashay ummadda u takfir horaan buu dhiiga ku haleeli jiray haddana baashii yarayd ee xoogow bir bilaa dembi buu yidhi waa lagu gaaloobahayaa oo maxaa jira wuxuu og yahayba nin walboo khamro cabba oo reer gobolkaa ah markuusa khamrada u cabo ilahay buu caayahayaa buuri nin cabdilxasan salaadba ma aadin wuxuu ilahay buu caayahayaa oo rasuulkii buu hogaadinayaa oo malaa'igtii buu la fuuli oo wuxuu dayba ma jiro ninkii markaa khamre ku dhufta bu isagoo og inuu caraabatimi doono alla iyo rasuulkiisana uu fanan doono waa kaafir buul muxuu ictibaariyey ma'aalka wadaadunu maxay fiiriyeen qolihii jigjiga fadhiyey maxay fiiriyeen xaaladda markaa taagan yaa fiqi fiicnaa labadooda sayidkaa ka fiqi fiicnaa gooxa ma hayaane almuhim salafkuna taasay ka hadlaayaan wa shurb alkhamri baa lagu gaalo waxaa weeye ninka intuu khamre caba sarqaaman salaadna sida ay ku dhaafto waa gaaloobay muxuu ku gaaloobay salaada ka tegiddeeda ya maxaa sabab u noqday khamrada cabiddeeda saasay u jeedaan ee ma aha salafku inay ku leeyihiin bimujarad khamrada cabdaad gaaloobaysa salaf qaba ma jiro ee markuu wakti salaadeedu kaa taga weeye aaaar badanoo macnaha ku saabsanna sheekhu hoostu ku sheegayaa iyo wamaa shaygii ashbaha shabaha daalika arinkaas salaada ka tegiddeeda iyo wixii la halmaala iyo khamro cabiddeeda iyo wixii la halmaala aw amase muxuu soo sheegay oona dambeeyey naxw tarki salaati aw yabtadicu ama inuu bidcaysto oo luun jeexdo ama uu faraq jeexdo bidcatan ruuxu inuu salaad ka tago ama dembi uu xadiid ku yimid iyo nas iyo aayad uu ku dhaco lagu gaaloobayo ama aw yabtadicu wuxuu jeexanayaa bidcatan ariiq diinta garab socda oo aan diinta shuqul ku lahayn yunsabu loo tiirinayo loo aanaynayo saaxiibaha bidcadaa ninkii sameeyey ila alkufri gaalnimo iyo wاlkhuruuji min alslaami islaamka in laga baxo wuxuu uhi sheekhu wاtabci اlahara axaadiida iyo dariiqi saxaabada iyo muslimiinta raac fii daalika arrinkaas in la gaalaysiiyo ninkii ku dhaca bidco lagu gaaloobayo salaadoo laga tago dunuubtaa sharcigu gaalnimo ka soo qaaday wixii kalena ummadda ha ku gaalaysiinin sidaasaad ku badbaadi buu hi walaa tujaawizhu hana tallaabin hana tallaabin qadiyadda marka masalada takfiirinta howlaheeda waa masaadhib badan khilaafka u dhaxeeya salafiyiin intaan la gaahin ahlubidac kale aan la gaarin qolyaha salafiyada sheegta u dhexeeyaana wax walba ka daran in badanna waa idiin sheegay ardadu dhagaystayaasha kale ee ee sharafta le kama hadlay raggina alabatul cilmiga ee inaad waxbarataan doonaya mas'aladaani wakhti ku bixiya maalinkii fitno dhacday ilaa yowmina haadaa dhowrkaa boqol ee sano ama kunkaa sano iyo ka badanba masala laysku baabiya middaa wey nin walbo wadaada ama ahlu khayra oo ummadda inuu wax tara doonaya ama camal isku dayna waxaa lagu tuma markuu inuu hagaajiya uu doonahayo waxaa la dhihi waxaa tahay khawaariji baa tahay masalo takfiir baa tahay alaab baa la sii daayaa alimaam axmed bn xambal baa lagu yihi khaariji baa tahay takfiiri imaam ahlusunna waljamaaca oo ragga hadda uu cuskanayo xarbi uu kow ka yahay y waxaa la yidhi markuu yidhi qur-aanku waa makhluuq ruuxuu yidhahdaa waa islaan ma aha kitaabka qur-aanka waa kalaam ilaahay oo hayru makhluuq waa ka dartay dadka waad gaalaysiinaysaaye khaariji baa tahay halaal baa soo guuriyey a'immadii oo dhan baa halkaa lala maray ibnu taymiya lagu yidhi ibnuqayim baa lagu yidhi dahabi baa lagu yidhi aima dacwa najiyaa lagu yidhi nin walboo khayr doonaa hoosta laga saaraa oo ummadda uun dhibkeedana aafay wax ka qabta doonayay marka hawshaa iska taxqiijiya dhowr qodoboo yar yar aan idinka siiyo waqtigaaba iskaba gabagabeeh dadka ahlu qiblahoo dhan muslimiintoo dhan mid fiican iyo mid xun iyo mid sunni ay mubtadic waxay isku waafaqeen ana alkufra cadamu اliimaani biاllah waa masala itifaaqiya wixii islaan sheegta oo dhan waxay isku raacsan kufri waa maxay waxay dhaheen kufri xaqiiqadiisu waxaa weeye haddii la qeexaayo waa cadamu اliimaan iimaan la'aan weeye ilan kufrigii iyo iimaan baa isdhowraya aliimaanu biاllahi so iimaan ma ahayn la'aantiisu waa kufri cadam اliimaani biاllah wixii intaa ka dambeeya oo isku maandhaafeen hal mas'alo ay ku ijmaaceen intaa wixii ka dambeeya ma garanayo gaalnimo waa maxay cadamu اliimaani biاllah wadaadow halkaa waa tacriifi qeexide itaabsi kan waxaan ma gaalnima waxaan muxuu yahay khilaaf baa diyaar ah warkaa wa fahanteen baan u malay qaacidada labaad asalka labaad ad iska ogaanaysaan waa maxay waxay culummada badankood qabaan dad yar baa khilaafo ahlubidc ah badankood waxay qabaan gaalnimadu waxaana gaalnimo iyo waxaana islaamnimo maxaa laga qaadan daliilka sharciga ah alkufru yu'khadu min adaliil الsharciy ma aha adiga jeebkaada laqumanaanshahaada waxaad jeceshahay ma dhici karta wa inu gaalnimo noqon waay laga dhegeysan maayo annaga waxaan ku ma dhici karto inu gaalnimo noqdo ma dhici karto mota ma soconayse waxaan waa kufri iyo ma aha waxaa laga qaadan min الشharci laa min اlcaqli haddii min الsharci lagu yidhaahdo laa min alcaqli baa loo jeeda bimacnaa alkufru waa xukmu sharciyu laa xukmu caqliyu taa waa fahanteen baan u malay abulmacaali juwayni iyo raazi iyo طaa'ifo lamid ah yaa waxay qabaan kufrigu waxaa laga qaadan caqliga laga qaadan maayo sharciga tilaabo saddexaad qaad hadda marka haddii sharciga laga qaadanayo daliilka ku tusahaya kufrigu waa daliil nooc ma ah waxay yidhaahdeen wadaaduu badankood waxaa laga qaadan daliil walba oo laga qaata axkaamta sharciga salaada iyo soomka iyo xajka iyo zakada iyo طahaarada iyo weysada adilada sharciga laga qaato ayaa kufrigan laga qaadan waa xukm sharci a yu'khad min xayu tu'khad اaxkaam الsharciya axkaamta sharciga meesha laga qaato umbaa laga qaadan qodobadaasi waa qodobaha u muhiimsan wadaaddaha waxay yidhaahdeen ahlulbidaca daliilku inuu qaciba yahay mooyeen aayad qur-aanoo cad nas ah macnaheedu iyo dalaaladeeduba xadiid mutawaatira dalaadiisuna ay caddahay ijmaac qaطci ah unbaa laga qaadan bay dheheen adilada daniga xadiidka khabarulaxaadka qiyaaska ijmaaca daniga ah ee aayadda macnaheedu uusan caddayn lagama qaadan karo waa madhabu jamaaca min almuctazila walashaacira wazaydiya maxaa kuu dhiman haddaanku idhi daliilku waa samci sharcada laga qaadan caqliga la qaadan maayo daliil walboo shareecadeennu daliil ku ah dhexdeeda laga qaadan maxaa kuu soo hadhay yaa la gaalaysiin nin walba oo laga helay wax sharcigeennu uu gaalnimo u yaqaano nin walboo laga helay sharcigeenna wuxuu gaalnimo u yaqaan ayaa la gaalaysiin yaa gaalaysiin ninkii aqoonteeda leh yaa la gaalaysiin nin qaangaadh oo caqligiisu dhammaystiran yahay caaqil baaliq ah caaqil baaliqoo doortay an yakuuna caaqilan baaliqan mukhtaran intaa adilada way cadda baaliqan annaga shaaficiyadaa qabna culamada muslimiintu waxay u badan yihiin ruuxu marba hadduu caaqil yahay wixii uu garanayo maankiisa iyo maskaxdiisna ay joogto xaggana aan la qasbin hadduu caqligiisu taam yahay xaggana aan la darqiyin oo mukhtaar u yahay waa la gaalaysiinaya halkaasay mareen usuusha waa usuusha aad ka duuli karto insha allahu tacaala wakhtigii baa iska dhammaaday bal habeen dambaan isku day wixii dhiman inaan faahfaahiyo intaanan ka bixin qodob yar aan baraarujiyo kufrigii haddii daliilkii aayaddii xadiidkii uu ku tuso waxan waa kufri ku yidhaahdo kufrun duuna kufrin baa jira kufri akbaraa jira shirki askaraa jira mid akbaraa jira nifaaq akbaraa jira mid askaraa jira fisqa akbara mid askara see lagu kala saari afar qariinaa lagu gartaa kufrigu inuu abar yahay afar qariino intaa ardadan oogu dan leeyahay illa inta way gargaranhayeen haddaan wax loo faa'idaynin maxaa waktiga looga dhuminhayaa duqayda fardina raalli ahaadee afartaa qarinaa lagu gartaa kufrigu inuu yahay abar inaadan wadaad hortay ka faa'idaysana maanta laga yaabaa intaaba aan ku faanay iga dhegayso kufrigu inuu abar yahay waxaa lagu gartaa qodobka koobaad an yakuuna mujaradan can ilqara'an an yakuuna mujarada can اlqaraa'in yacni lafdigii kufri la iطlaaqo man taraka salaata faqad kafar wax qarinaan lama socoto waa kufri mujarada oo dhar tiran sharcigu hadduu shirki iطlaaqo ama kufri iطlaaqo qariino fasirta iyo wax leexiyana aan la haynin waxaa lagu xambaaraa kufrigii akbarka ahaa man taraka salaata faqad kafar waa kufri mujarad ah can اlqaraa'in waa kufri la iطlaaqay aliطlaaq iطlaaqu اlkufri fi الsharci wuxuu lagu xambaaraa cala اlkufri اlakbari waa qariinada koobaad midda labaad in la tacriifiyo kufriga iyo shirkiga haddii al la geliya al sooma taqaanaan al haddii la geliyo tacriifu اlkufri aw tacriifu الshirki tacriifu الnifaaqi tacriifu اlfisqi inta badan wuxuu ku dhacaa midka akbarka ah qaraa'inta loo deliishado wey khaasatan shirkiga iyo kufriga haddii al la geliyo alcahd اladii baynana wa baynahum الsalaa idan faqad kafara tajid baan kugu mxuu ahaaye kugu miaaliyey kufrigu haddii alla geliyena bayna اlcabdi wa bayna الshirki baa layidhi riwaayo kale bayna اlcabdi wa bayna اlkufri su-aal kuma jirto kufrigu hadduu mucaraf yahay alla geliyo ama shirkigu ka weyn buu ku dhacaa haaliban qodobka saddexaad oo qarinada saddexaad ayd qadan kartaa waxaa weeye ixbaad camal baa la sheegay waxaayo waxaa ruuxii sameeya camalkiisa wuu hoobanayaa baa la yidhi maxaanu ku naqaanay camalka waxyaabaha hoobiye ee baabi'iya shareecadu waxay unku sheegtay kufriga lain ashrakta layaxbaطana camaluka walow ashrakuu laxabita canhum ma kaanuu yacmaluun waman yakfur biاliimaani faqad xabita camaluhu ixbaad camal baa la sheegay iyo hawl falkaa ruuxi sameeya ruuxi sidaa yeela camalkiisi baa hoobtay waxaan la haynaa camalkan waa maxay waa camal kufri ah gaalnimo weyn weeyaan leenahay camal baa la sheegay waa qarinadii afraad saddex waan soo sheegay tajriid iyo tacriif ixbaat اlacmaal iyo khuluud takhliid camal baa la sheegay ninkii sameeyaa le naar buu ku waaraya il qariino sarfisama mooyeen atakliid naar baad ku waaraysaa camalkaa ruuxu sameeya waxaa nin ku dhaqaaqa waxaa ninka naar buu ku waarayaa haaliban waxay ku dhacdaa waa khuluudkii naartii lagu waayoy gaalnimadu ay keenaysay afar qariino ma haysataa mid shanaad ku darsoo muhiima ah, almuqaabalaa la yidhaahdaa wadaadku hadduu tiro sheego wax ku dara le waa raganimo hadduu laakiin wuxuu sheegay ka hoos dhigo maxaa la yidhi nacasnimo wey waa tahay mid shanaad ku darso almuqaabala la yidhaahdaa haddii kufri iyo iimaan laysbarbar dhigo kufrigaas ma noqon karo ilaa kufri weynba mooye afa kaana mu'minan maxaa la yidhi kaman kaana faasiqan fisqigaa muxuu yahay waa fisqi akbara waa gaalnimo lanna waxaa loo barbar dhigay iimaankii am xasiba aladiina اjtaraxu الsayi'aati an najcalahum kaladiina aamanuu sayi'aadkaasi waa kufri waa sayi'atu kufrin wey lanna waxaa loo muqaabaleeyey aliimaan balaa man kasaba sayi'atan wa axaaطat bihi khatii'atuhu faulaa'ika asxaabu الnaari maxaa la yidhi hum fiiha khaaliduun wاladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati ulaaئika aصxaabu اljannati hum fiiha khaalidun sayi'ada maxay tahay balaa man kasaba sayi'atan waa sayi'aةu kufrin liأnnaha qubilat biاliimaani idan waxaan kuu soo sheegay meeqa qariino mid lixaadna habeen dambaan kugu dari wallahu aclam te hadda kitaabki soonega alfuqaan kusoo sheegan tan ad ka hadlaysa tan kitaabta ku fooftan waa sir ana iyo khaas